allahuma wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay aayaadkii ka warramayay alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo tilmaamaha uu qur-aanka ku sheegtay waxaa inoo dambeysay aayadihii alla subxaana wa tacaala uu ku sheegayey sifadka samciga iyo basarka yacni maqalka iyo aragga waxaan soo gaadhnay wa qowluhu walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allahu laa quwata ila billaah markaasaan soo gaadhnay wa qowluhu odhaahdiisa uu alla yidhi subxaana wa tacaala ayaa ka mida jumlada gashay hadalkii hore saas ugu xidhanya walowlaa id dakhalta markii aad gashay jannataka beertaada qulta haddaad aada odhan lahayd walowlaa ee hallaa way macnaha qulta maxaad u odhan weyday maa shaa allaah wuxuu alla doono laa quwata wax awoodihii nooma sugnaanin ilaa billaah bimacuunati illaahi ilaahay kaalmayntiisa mooye waa qisadii ku soo aroortay suuratulkahfi dhex martay ninka rabbigii subxaanah wa tacaala uu u nimceeyey ee haddana ku gaaloobay iyo ninkii mu'minka ahaa ee la doodayay dooddoodii wey macnaha marka hadalkan waxaa lahaa walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah ninkii mu'minka ahaa baa ku yidhi kii gaalka ahaa ee yacnii kibray wuxuu ku yidhi markaad beertaada gashay waxaa kugu fiicnayd beddelkaad kibir iyo yacnii isla weynan iyo alla inkiridiisu beddelkaad samayn lahayd beddelkaad samaysay waxaa kugu fiicnayn inaad tidhaahdo maa shaa allah maa allah inaad tidhahdo macnaa maa allahda waxaa la isticmaalaa shay ku cajabgeliya ood la yaabto ood u bogto ood jeclaysato markaad aragto yaa waxaa la yidhahdaa maa allah saas macnaa maalan ruux baad ziyaado ku aragtay barakaad ku aragtay wax ilaahay u kordhiyey baad aragtay maasha allahu baa la yidhahdaa macnaa marka maad saa maxaad u odhan weyday buuri laa quwata ilaa billaah maa shaa allah laa quwata ilaa billaah aayaddani marka waxay faa'iidaynaysaa sifada la yidhaahdo sifatu lmashii'a doonitaan alla inuu wax doono subxaana wa tacaala oo shayga markuu doonayo inuu ahaysiiyo waxaa ka horraysa mashiica inuu doono markuu doono kadib buu alla ahaysiiyaa subxaana wa tacaala mashii'adaas iyo iraadadu waa isku macno dhow yihiin oo labadaas sifo hadda meeshan ku sugaya sifatu aliraada iyo sifatu almashii'a labadooduna waa isku macno dhow yihiin iraadada iyo mashii'adu waxaa culimmadu u qaybiyaan laba qaybood iraada kowniya iyo waxay u qaybiyaan iraada sharciya iraada kowniya iyo iraada sharciya iraada kowniya waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu yacnii uu abuurayo ama uu sharci oo addoommadiisa u dejinayo yaa kulligood waxay hoos galaan iraadada kowniga ah aliraada alkowniya middaas way macnaa wax walbo alla subxaana wa tacaala uu ahaysiinayo uu samaynayo waxay ku tacalluqdaa iraadadiisa iraadadiisa marka hore ku tacalluqda iraadada kowniga maalan waxa weye kownkan abuuridiisa yacni markuu doonay kadib uu abuuray iraadada kowniya wey iraadada sharciga iraadada kowniga marka waxaa gala wuxuu raalli ka yahay iyo wuxuusan raalli ka ahaynba shirkiga masalan gaaladu ay samaynayaan dembiga addoommadu ay gelayaan alla subxaana wa tacaala iraadadiisa iyo doonitaankiisa iyo mashii'adiisa kama baxsana haddana rabbi subxaana wa tacaala raalli kama aha iraadada sharcigana waxaa la yidhaahdaa allaa doonay subxaana wa tacaala haddana wuu jecel yahay oo masalan waa eh, khayrka waa daacada waa wanaagga waa towxiidka waa iimaanka allah subxaanah wa tacaala doonay addoommada ka doonay haddana waa jecelya alla subxaana wa tacaala saas macna marka iraada sharciya la yidhahda waxaa u dhexeeya iraada kawniya iraada sharciya iraadada kawnigii markii dhinac la fiiriyo way ka gudaweyntahay midda sharciga midda sharcigaana dhinac bay u guda gudaweyntahay maalan ruuxa mu'minkaa iimaankiisu allah subxaana wa tacaala wuu doonay kownan sharcanna wuu doonay laakiin gaalka gaalnimadiisa sidoo kale allah subxaanah wa tacaala kownan wuu doonay oo isagaa dee qadaray laakiin rabbi subxana wa tacaala sharcan gaalnimadiisa ma doonin oo iraada sharciya kuma tacalluqin maxaa yeele gaalnimada gaalnimada gaalka iyo munaafaqa nifaaqiisa iyo dembiilaha dembigiisa iyo iraadada sharcigu kuma tacalluqda allah subxana wa tacaala ma jidaynin uma jidaynin addoommada uma ogolaanin macnaha saas weeyaan marka yani labada iraadada labada qaybood bay u qaybiyaan marka maa shaa allaahu sifatu lmashii'a ayay sugaysaa aayaadkan soo socdana iyaguna macnaha sii faa'iideynaya xadiidka saxiixa nebiga ka sugan sal ly slm waa kii ahaa maa shaa allaahu kaana wamaa lam yasha lam yakun wuxuu alla doono subxaana wa tacaala ayaa ahaada wuxuusan alla doonina ma ahaado wax kasta oo dhacaya isaga unbaa rabbi subxana wa tacaala qadaray isagaa doonay markaa kadib waxna raalli buu ka yahay oo addoommadiisa wuu faray oo inay sameeyaan buu jecel yahay waxna wuu necab yahay haba qadaray alla subxana wa tacaala haddana eh, lama rabo oo wuu diiday oo addoommadii iska jira buu yidhi saas man wa qowluhu alla subxaana wa tacala oo dhahdiisa uu yidhi walow shaa allaahu hadduu alla dooni lahaa inaysan islaynin maqtataluu ismayna laayeen islayn la-aantooda inaysan islaynin hadduu dooni lahaa mayna islaayeen walaakina allaha allah seyafcalu wuxuu samaynayaa maa yuriidu wuxuu doono aayaddu waxay ahayd yacnii rususha dadkii ka dambeeyey oo ummadihii ah ayaa macnaa wax weeye yacni way islaynayaan way islayn islayntana islaynayaan waa khalad hadduusan alla subxaanah wa tacaala ayna mashiicadiisu doonitaankiisu hadduu ahaan lahaa inaysan islaynin ismayna laayeen taa macnaheed waxa weye inay islaayaan allah doonay laakiin doonidiisu ma kowni baa midaasi mise waa sharci midday tahay waa kowni waay sharci maaha laanna islayntooda alla ma jeclo subxana wa tacala isagaa qadaray isagaa doonay kama baxsana iraadadiisa haddana ma jeclo alla subxana wa tacala saas macnaa waa gaalnimadii oo kale la midtahay dembiyada oo dhan allah subxana wa tacaala isagaa qadaray oo isagaa doonay oo isagu hadduusan dooni lahayn mama ayna dhaceenba haddana maca daalika alla ma jecla subxana wa tacaala saas weyaan ma uu jecla hadduusan jeclayn muxuu yacni alla u qadaray waxa maslaxo kalea ku jirta masaalix kaleeto ayaa ku jirta macnaha saas daraaddeed oo xikmad kalea ku jirta oo rabbi subxaana wa tacaala uu u qadaray oo uu doonay saas wey macnaha walow shaa allahu maqtataluu waxaa kaloo iyadana ku jirta yani aayadda sifatu liraada iyadana sifat lidaara iraada oo macnaha walaakin allaha yafcalu maa yuriid wuxuu doono alla sameeyaa subxana wa tacaala wuxuu doono ayuu alla sameeyaa wa qowluhu alla odhahdiisa uu yidhi subxaana wa tacaala uxillat waa la xalaaleeyey lakum idinka waxaa la idiin xalaaleeyey bahiimatu lancaami xoolaha kuwooda aan hadlin ancaamta waa nicmoolayda kuwooda aan hadlin bahiimada waxaa la yidhahdaa waxaan hadlin saas macna ilaa maa yutlaa waxaa la akhrin mooye calaykum dushiina laydinku akhrin doono mooye hayra muxilli saydi ugaadha kuwa xalaashanaya hayrkood xaalo aatiin walxaal antum idinku xurumun aatiin kuwa xarman ina allaha allana yaxkumu wuu xugmin maa yuriidu wuxuu doonu xugminaya aayaddu waxay ka hadlaysaa axkaam sharci ah waxaa laydiin xalaaleeyey nicmooleyda waa xoolaha geela adhiga iyo lo-da way hilibkoodaa laydiin xalaaleeyey ilaa waxaa laydiin sheegi doono laydinku akhrin doono suuradda dhexeeda mooyaane oo dhowr aayadood kadib ama aayad gadaasheeda waa alla ku keenay xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla bihi ligayri illaahi waalmunkhaniqatu waalmawquudatu waalmutaradiyatu waa kuwaa wey kuwa la leeyahay ilaa maa yutlaa calaykum waxa laydiin sheegi doono oo laydinku akhrin doono mooyaane oo aayadda dambe ay sheegi doonto mooyaane oo baktigii uu ka mid yahay yacni neefkii la ganac gooyey uu ka mid yahay neefkii la hardiyey ee saa ku dhintay uu ka mid yahay neefkii matalan waxa weeye uu yacni waraabuhu qaatay oo sidaas ku baktiyay uu ka mid yahay kuwaas maya neefka ilaahay ciidaan ahayn loo gowracay uu ka mid yahay kuwaas maya kuwaa laydinma ogola laakiin wixii intaa laydiin sheegi doono ka soo hadhay oo xoolaha ah baa laydiin ogolyahay hilibkooda macna alla waa idin xalaalaya subxana wa tacaala dayib waxaa haddana layidhi hayra muxilli saydi ugaadhsiga ama ugaadha kuwa aan xalaalaysanaynin idinkoo ah markaad xarman tihiin macnaa markuu ruuxu xarman yahay ama xaj xarman yahay ama uu cumro xarmado intuu xarman xarmanaanta ku dhex jiro oo acmaashii uusan dhammaynin waxaan loo ogolayn inuu ugaadhsado aayaddan inteeda dambana arrinkaasi ka hadlaysa yacnii inuu ugaadhsado ama ugaadha isaga dartii loo qabto hilibkeeda cuno taasaa macnaha aan loo ogolayn intaas yacnii ujeeddadu hadda meesha aayadda loo keenay waxa weeyaan waa aakhirkeeda qaybta ugu dambaysa ina allaha yaxkumu maa yuriid waa sifatu liraada allah subxaanah wa tacaala wuxuu xukumaa maa yuriidu wuxuu doono iraadadani waa tee waa iraada sharciya mise waa iraada kowniya waa iraada sharciya sababku muxuu yahay lanna waxaa laga hadlayay axkaam sharci baa laga hadlayay waxaasuu ilaahay idin xalaaleeyey waxaasuu idinka xaaraameeyey taasaa laga hadlayay xalaalaynta iyo xaaraamayntu waa yani iraada sharciya la yidhahda macnaha waa iraada sharciya la yidhahda iraadadii kownigahaa ayaduna waa soo gudagelaysa leanna waxaa la yidhaahdaa kullu iraadatin sharciya fa hiya iraada kowniya saas maanaa wax kasta oo iraado sharci ah oo rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa uu jideeyo oo u ogolaado tii kawniga ahayd iyaduna macnaha waxa weye waa la socotaay rabbi waa ogolaaday subxana wa tacala laakiin haddana addoommada marka loo fiiriyo waxaa laga yaabaa allah subxaana wa tacaala addoonkan intuu ku yidhaahdo irumee oo uu amar siiyo oo uu doono inuu rumeeyo iraadadaasina ay sharci tahay haddana inuusan rumaynin maxaa yeelay iraadadii kowniga ahayd baan dushiisa ku dureersanin saas macnaa oo matalan gaalkao kale saan sheegnayba wuxuu amran yahay inuu alla rumeeyo haddana iraadadii kowniga ahayd ilaahay uma qadarin inuu rumeeyo sharci ahaan laakiin wuu amran yahay inuu alla rumeeyo subxana wa tacaala marka tan uu amran yahay waa iraadadii sharciga ahayd tan uu la-yahayna waa iraadadii kowniga ahayd oo rabbi baan subxaana wa tacaala u qadarin oon la doonin iimaanka iyo macnaa wax wey islaamnimada ayb uxillat lakum bahiimatu lancaami xoolaha ayaa laydiin xalaaleeyey ilaa maa yutlaa calaykum wax laydinku akhrin doono aayadaha dambe ay sheegi doonaan mooye hayra muxili saydi ugaadha kuwa aan xalaalaysanaynin xaala aatiin mooye ama hayra muxili saydi ugaadha kuwa xalaalaysanaya hayrkood xaala aatiin saana waa la dhaha wa antum xurumun idinka oo xarman ina allaha alla yaxkumu wuxuu xukumayaa maa yuriidu wuxuu doonuu alla xukumaa subxana wa tacaala macnaha wuxuu doonuu xalaaleeyaa wuxuu doonana alla waa xaaraameeya ninna ma weydiiyo kalama hadlo maxaad shaygaa u xalaalaysay maxaad shaygaa u xaaraamaysay maxaad sidaa u xukmisay ood arrinkaa macnaha u abuurtay oo arrinkaa u doontay maxaadse kan u dooni weyday lagalama hadlo alla subxaana wa tacaala laakiin cid kaloo isaga ka soo hadhay cid kastoo makhluuqaadka ka mid a ah, awood uma laha wuxuu doono inuu xukumo isaga keligii baa iskale alle subxana wa tacala wa qowluhu alla odhaadii subxaana wa tacaala uu yidhi faman yurid illaahu ruuxuu alla la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo yashrax wuxuu waasicinayaa sadrahu laabtiisu lilislaami islaamnimada u waasicinaya waman yurid ruuxuu doono an yudillahu inuu baadiyeeyana yajcal wuxuu yeelayaa alle sadrahu laabtiisa dayiqan mid cidhiidhi ah xarajan oo jiq ah ka'nnamaa waaba isagoo yasacadu koraya fi samaa'i xagga sare isagoo fuulayo kale samada isagoo fuulayo kale noqonaysa man xaal ku noqonaya ayaddu macnaha waxay sheegaysaa alle subxaana wa tacaala ruuxii uu damco inuu hanuuniyo qalbigiisa iyo laabtiisa waxaa loo furaa oo loo waasiciyaa islaannimada qalbigiisaa loo furayaa loo waasicinayaa yacni loo ballaadhinayaa inuu islaamka iyo iimaanka qaato ruuxii aan lala rabin oo baadidiisa la doonayo allah inuu baadiyayo rabana qalbigiisa ayaa la cidhiidhiyaa oo iimaanka iyo islaamnimada laga cidhiidhiyaa markaasaa waxaa laga dhigayaa cidhiidhi haddana weliba xarajan xarajka waxaa la yidhahdaa meesha kaynta ah oo matalan geedale geeduhu aada ugu badan yihiin oo haddana jiqda ah waa cidhiidhi haddana weliba sii daran saas macnaha yani xarajka kaasaa la dhahaa maalan xoolaha oo kaleetay ku miaaliyaan neefku meel uu yacni geed salkii caws ku yaallo oo kale ama doog ku yaallo oo kale marku soo goosanayo oo madaxa la galo oo gelitaankooda ku rafaado oo meeshaasoo kale xarajka la dhaha xarajku waa shay jiqa wa marka qalbigiisa cidhiidhi haddana jiqa baa laga dhigaya w macnaha wixii ma gelaya marka warkaasaa wuxuu noqonayaa in uu qaato iimaanka iyo islaamnimada qaadashadeedaa waxay yacnii la mid noqonaysaa isaga waxay ula mid noqonaysaa sidii isagoo samada fuul la yidhi oo kaleeto samada fuul haddii lagu yidhahdo hadda yacni soo aada cidhiidhi kuguma ah waa wax aadan kari karin ilaan shay aadan kari karin oo kale kugu noqonaysaa macnaa saasoo kale ayuu noqonaya aayaddu maxalushaahidkeedu marka waxa weeyaan hanuunka dadkana allaa doona kuwa baadiyoobayna baadidooda allah doono subxana wa tacaala saas man maxaa yeelay man yurid illaahu an yahdiyahu baa layidhi waman yurid an yudilahu kii lumayna lumitaankiisa allah doonay kii macnaha waxa weye maaragtay ee hanuunayna hanuunkiisa allah doonay anu waa saas ayb taa macnaheedu marka ma aha haddii la yidhi kii hanuunay hanuunkiisa allaa doonay kii luminay lumitaankiisa allaa doonay maaha inay addoommadu qasban yihiin saas dad baa laga yaabaa inay ka fahmaan oo isweydiiyaan marba haddii wuxuu doonitaan ilaahay uun ku salaysan yahay hadda addoommadu marka waa qasban yihiinba kan gaaloobayna hadda waa gartii inuu gaaloobo oo waa lagu qasbay kan hanuunayna waa gartii inuu hanuuno oo waa lagu qasbay saas inay dadka qaarkiis fahansiiyaan baa suurtagal ah waa caqiide kharibniyada lafteeda caqiidatul jabriya la yidhahdaa niman yani jabriye la yidhaahdaa iyaguna jidkaa maray waa khariban yihin addoonku khiyaar buu leeyahay doorashuu leeyahay doonitaan buu leeyahay iraaduu leeyahay laakiin iraadadiisi iyo doonitaankiisu ta ilaahay bay raacsan tahay subxana wa tacaala ta allay daba joogtaa laakiin ilaa xaddi maa iraado iyo doonitaan buu leeyahay khiyaar buu leeyahay adiga markaad hadda dhaqaaqdo jidkaana waad ka gudi jidkaana waad raaci meeshan intaasaad fadhi meeshaas ka tagdana meeshaasaad doonaysaad aadi meeshanaad ka tegayo doonitaan baad gurigaaga ku aadi xafiiskaagii doonitaan baad ku aadi wahaakada doonitaan bulee bini aadamku oo makhluuqu doonitaan bay leeyiin laakiin iraadadoodii mashiicadoodu kama baxsana tii alla subxana wa tacala ta allay hoos imaanaysaa macnaa midda yacnii lagu ciqaabayo kii yacni waxa weye khalad ku sameeyey waa iraadadiisa midda ajirka laysku siinana ruuxii macnaha wanaag kula yimaado waa iraadadiisa laakiin wax laysku qasbay ruuxii lagu qasbo wanaagna ajir ku heli maayo ruuxii xumaan lagu qasbayna dembi ka soo raaci maayo wax haddii aad lagugu qasbo yacni waxba kaa raaci maayaan waxaa marka meeshaa laga qaadanayaa inay ilaa xaddi maa khiyaar ay leeyihiin doorasho leeyihiin mashiico leeyihiin iraado leeyihiin qur-aanka iyo sunnaduna meelo badan bay arrintaa iyada macnaha ka tilmaameen ayb wa qowluhu ilaahay odhaadi subxana wa tacala marka aayaadkaas aayadaha dhowrka ah mashiicada iyo iraadada ayuu yacni labadaas sifo ilaahay inuu doonitaan leeyahay inuu iraado leeyahay inuu mashiico leeyahay ayay macnaha sugtay macnaha iraadada rabbi subxaana wa tacaala iyo mashiicadiisuna shay walba markuu abuurayo ama markuu yacni keenayo ayay ku tacalluqdaa doonitaan shayga marka uu rabbi subxana wa tacaala inuu sameeyo doonayay mashiicadiisu ku tacaluqaysa doonitaankiisu ku tacaluqaya saas macnaha ashaacirada ayaa lagu radinayaa iyo yani jahmiyada iyo muctazilada iyo qolyahan sheegaynay oo inkiray oo diiday alla subxana wa tacaala inuu leeyahay sifa layidhaha sifatu liraada way diideen oo yani qaarba sibay u tawiiliyeen qaarba sibay u ta'wiiliyeen laakiin kulligood waxay isku waafaqsan yihiin alla subxaana wa tacaala ma laha doonitaan ku tacalluqa ama ku xidhan shay walba markuu abuurayo oo uu samaynayo ma laha taasay isla ogol yihiin macnaha marka waa madhab khaldan oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnada ayb wa qowluhu alla odhaahdi subxaana wa tacaala uu yidhi wa axsinuu samafala ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelyahay almuxsiniina kuwa samafale eh. alla subxana wa tacaala kuwa samafalu jecel yahay samafala tanna aayaddan waxay faa'iidaynaysaa sifatu lxubbi alla subxaana wa tacaala inuu wax jeclaado inuu sifaadkiisa ay ka mid yihiin inuu wax jeclaado taasay aayaddu tilmaamaysaa ayb wa aqsituu buu alla yidhi subxaana wa tacaala cadaalad sameeya ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeya macnaha dadkana allah subxaana wa tacaala qaar ka mida waa jeclaadaa waxa lagu hadlayo iyo waxa la samaynayana qaar ka midana waa jeclaadaa qaar ka midana wuu nacaa marka alla subxana wa tacaala jacayl buu ku tilmaaman yahay inuu wax jeclaado mu'miniinta jeclaado awliyadiisa jeclaado muxsiniinta jeclaado muqsitiinta jeclaado jacayl alla subxaana wa tacaala sifaadkiisu ka mid yahay saas man ayb waxay radinaysaa qaar ka mida firaqa oo yidhi alla subxaana wa tacaala laguma tilmaami karo jacayl waxbuu jeclaada lama dhihi karo maxaa yeele jacaylku waxay yidhaahdeen waa qalbiga oo shayguu rabay u iisha ama u leexda taa waxaa ka dhalanaysa ilaahay in qalbi lagu tilmaamo in qalbi leexday oo shay uu rabay u leexday lagu tilmaamo taana makhluuqaadkaynu ku naqaanay halkaasay la aadeen sidaas daraaddeed si aan ilaahay iyo makhluuqiisa u kala duuno waa inaan idhaahno jacayl ilaahay laguma tilmaami karo oo aayadahan iyo nusuustan jacaylka sheegayana aan macnaha ka duuno macno kale u leexinno saasay macnaha mareen waana macno khalda wey waa dariiqo khaldan wey macnaha alla subxaana wa tacaala isagaa jacayl sheegtay jacaylkiisa waa loo sugay amaa qalbi leexda iyo qalbi yacni waxa weeyaan la yeesho iyaa ka dhalanayso makhluuqaana taa lagu yaqaanaa horaan usoo sheegno waxaynu idhi ilaahay sifada markuu sheegto makhluuqa ha la aadin middoodii makhluuqa jacaylkooda baa wuxuu u baahan yahay qalbi iyo iilashadiisa laakiin ilaahay jacaylkiisa subxaana wa tacaala qasab ma aha inuu makhluuqu inta uu leeyahay inuu yeesho qasab ma aha isagoo lahaynbu rabbi subxaana wa tacaala yuu sifada xubbiga iyo jacaylku ay ka suurowdaan rabbi subxana wa tacala saas way macnaa bal waxaaban haynaaba makhluuqaad aan qalbi lahayn haddana jacayl ka suuroobay xadiiska nebiga sal lla ly slam waa kii ahaa yacni uxudun jabalun yuxibunaa wa nuxibuhu buu nabigu sal lla lay slam uxud buurta yacni buurta la yidhaha waa buur aan jecelnahay iyaduna na jecel buu nebigu sal lla lay slam ayib buurtu ma qalbi bay leedahay leexda marka maka ka laasimayso dhibaatada taalle waxa weeye sifaatka inay diidaan waxaa qasbaya oo ama qaar ka mida ay diidaan markii sifada ilaahay loo sheegaba waxay la aadayaan tii ay ku yaqaaneen makhluuq waana khalad la-aaditaankaa khaladaba macna marka horeba khaladku meeshan uu ka dhalanaya macna ayib marka alle subxaana wa tacaala sifaadkiisa waxaa ka mid a inuu jeclaado fama staqaamuu buu alla yidhi subxaana wa tacaala fama staqaamuu inta ay toosnaanayaan lakum idinka idiin toosnaanayaan fastaqiimuu toosnaada lahum iyaga u toosnaada ina allaha alle yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa ka cabsadee fii suurati tawba macnaha waxaa laga hadlayey gaaladii gaaladaa laga hadlayay asnaafteeda qaybaheeda kala gedisan kuwii marka masjidulxaraamka deganaa iyaga inta ay ku toosan yihiin ballankii idinka dhexeeyey oynan ka baxaynin idinkuna ballankii ku toosnaadoo haka bixina ballankii intuu ka dhammaana muddadu ka dhammaanayso ballankii u dhowra oo ilaaliya saasay aayaddu ahayd macna macalushaahidku marka waxa weyaan meesha hadda laga deliishanayo aayadda loo keenay ina allaha yuxibu lmuttaqiin Ah, sifada xubiga oo ilaahay lagu tilmaamay subxana wa tacaala aayadii hore lamid tahay ayb aayadda kale waxa weyaan ina allaha yuxibu altawaabiina wayuxibu almutatahiriin alla wuxuu jecel yahay attawaabiin kuwa soo noqoshada badan markay khaladka galaan mar walba ka soo laabta ee toobadkeenka badan wayuxibu wuxuu jecel yahay almutatahiriina kuwa isnadiifinta badan isdahiridda badan qalbigooda xumaan ka dahira jidhkooda nijaaso ka dahira isdahira kuwaasoo alla jecelaya subxana wa tacaala ayb marka iyaduna laba goor bay sifatulxubbi ku soo aroortay oo midna kuwa towbadkeenu alla jecel yahay midna kuwa isdahira ayuu alla jecel yahay yacnii iska dahira maalan xadadka weyn qabayska u baahan ka qabaysta xadadka yar yacni iska dahira oo maalan waxa way maaratay weysaysta waa nooc ka mida macnaha waxa weyaan maalan tadahurka qalbigooda ka dahira shirkiga yani waxa weeyaan kuwa isdahiru alla jeclaya subxana wa tacala wa qowluhu alla odhahdii buu yidhi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna kuwa jecel allaha alla haddaad jeceshihiin fattabicuunii iraaca isoo raaca yuxbibkum waxaa idin jeclaanaya allaahu alle haddaad jacaylkiinna alle aad jeceshihiin uu dhab yahay aniga nebi maxamedo isoo raaca saa ku dhawaa layidhi sal lla alay wasalam haddaad iraacdaan oo jidkayga raacdaan allah idin jeclaanaya marka alla inuu sifada jacaylka leeyahay bay aayaddu tilmaamaysaa macnaha waxaa la yidhahdaa aayaddani miisaan waxay u tahay cid walba oo sheegata jacaylka nebiga sal ly waslam ilan jacaylka nin walba waa sheegan karaay kullun yaddaci waslan bileyla wa layla laa tuqiru lahu bidaka bay carabtu yidhahdaan nin walba inuu layle jecel yahay buu sheegtaa niman baa isku qabsaday leyle anaa jecel ormay anaa jecel ormay anaa jecel nin walba leyle waa jecel yahay waa sheegtaa laakiin leyla nin keliya jacaylka u ogoshay saasay dhahaan marka nin walba waa sheeganayaa inuu nabiga jecel sal lla slam laakiin miisaan baa jira lagu kala baxayo miisaanka waxa weeyaan qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii ninkii jacaylkiisuu dhab yahay wuu raaci nebiga sal alla alay slam oo jidkiisiibuu mari oo sunnadiisiibuu raaci ninkii uu been ka yahayna ama sheegad ana hadde waxa weeyaan waxaa laga waayayaa raacitaanka nebiga sal alla alay wasalam saas macanaa miisaanku waa kaa ayb hadda maxalushaahidkeenu waxa weye yuxbibkum ullahu allah idin jeclaanaya jacaylka allah subxaana wa tacaala waa sifa uu leeyahay oo rabbi subxaana wa tacaala markuu doono ayuu jeclaan ciduu doonuu jeclaadaa alla subxana wa tacala axaadiista nabigana waa ku sugantahay sal lay slam ina allaha idaa axaba cabdan naadaa jibriila buu xadiiskii ahaa allah hadduu addoon jeclaado jibriil buu u yeedhaa markaasuu yidhaahdaa yacni waxa weeyaan hebel baan jeclaaday ee jeclow markaasuu jibriil jeclaadaa ahlu samaawaadku u sheegaa iyaguna way jeclaadaan markaasaa dhulka loo soo dejiyaa jacaylkiisii oo yani waxaa jeclaanaya addoommada wanaagsan ee dhulka jooga ayaa markaa jeclaanaya ayb wa qowluhu alla odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi fa sawfa ya'ti illaahu alla wuu la imaan doonaa biqowmin dad yuxibuhum uu jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna isaga jecel waxay ahayd yani aayaddu waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuuna yacni haddaad diinta ilaahay ka laabataan waxba laydinku fali maayo way macana maxaa yeele ilaahay wuxuu keensani beddelkiinna kuwo uu jecel yahay iyaguna jecel saas macana marka jacaylkii alla subxaana wa tacaala baa loo sugay addoommadiina waa loo sugay mu'miniintii waxaa la yidhi allay jecel yihiin allana iyaguu jecel yahay baa layidhi labada jacayl ma isku mid baa marka maya jacaylka mu'miniintu waa jacayl makhluuq jacaylka allana waa jacayl khaaliq labadooduna kala tage saas man saasay ku kala tegayaan macnaa mid walba magaca unbay wadaagaan mooye mid walba cidda uu tilmaanta u yahay ayuu raacayaa qaabka uu qaadanayana waxay raacaysaa cidda uu tilmaanta u yahay kala gedisan marka isku mid maaha ayb wa qowluhu alla odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay aladiina kuwa yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiilihi jidkiisa ku dagaalamaya safan xaale ay yihiin kuwa safan kaannahum waaba iyagoo bunyaanun dhis ah marsuusun oo laysku dhadhajiyey yacnii dadka jidka ilaahay ku dagaalamaya iyagoo safsaf ah oo safsafan sidii dhis laysku dhajiyeyna dhinacyaha isugu haya iyagoo midaysan iyagoo wada jira iyagoo isku duuban kuwa ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya kuwaasuu alla jecelaya subxana wa tacaala marka ina allaha yuxibu aladiina waa sifatu alxubi oo ilahay lagu tilmaamay subxana wa tacaala jacayl ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiili sa kaanahum bunyaanun marsuus sidii dhis laysku dhajiyey iyagoo ko kaleeto yacni alrasu waxaa la yidhaahdaa labada shay marka laysa saaro laysku dhajiya la yidhahdaa rasa shay-a saas macanaa ama laysugu saaro ama dhinaca laysugu dhajiyo saas wey wa qowluhu alla odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi wahuwa alhafuuru wa huwa alle alghafuuru waa midka dhaafidda badan duumuunta dhaaf alwaduudu oo la jecel yahay isaguna addoommadiisa jecel alwaduud yani facuul waay waduud bimacnaa waxa weeyaan isaga xaggiisana waa ka yimaadaa wudigo waa macnaa jacaylkii waa xaggiisana waa ka yimaadaa xagga addoommadana waa ka tagaa isagana waa la jecel yahay oo waxaa jecel mu'miniinta isaguna wuu jecel yahayoo addoommadiisuu jecel yahay alla subxana wa tacaala mu'miniinta ah marka waa alwaduud labada macnoba way qaadanaysaa macnaha saas weeyaan aayadda hadda midda loo keenayna waa halka alwaduudka waduudkaasa bimacnaa xubbi ah xubbiga iyo macnaha waxa weeye mawadadu way isku macno dhow yihiin ayb wa qowluhu alla odhaas subxaana wa tacaala uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim halkan wuxuu ka galay intaas aayadahaasoo dhan wuxuu kaga soo hadlayay ilaahay subxaana wa tacaala inuu leeyahay tilmaanta la yidhaahdo inuu wax jeclaado afcaasha qaarkeeda jeclaado aqwaasha qaarkeed jeclaado addoommada qaarkooda jeclaado yacni waxa weeye qaarna uu naco meesha waa ka imaanaysa waa inoo imaan doontaa sifaad sifaadkiisa inay ka mid tahay nicitaan inuu wax naco alla subxana wa tacaala ama necbaado halkan wuxuu ka gudagalay laba sifo ayuu aayaadkan kaga hadliyo sifada koobaadi waxa weye waa sifada naxariista sifada labaadna waa sifada dhaafidda cafiga dadka loo dhaafo macnaha oo wixii ay galeen aan loo qabanin wa qowluhu alla odhaaday subxaana wa tacala uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim waan soo marnay wuxuu u keenay laba arraxmaani araxiim labadaa magac baa waxay faa'iideynayaan sifada la yidhahdo sifatu raxma oo alla ku tilmaamaya subxana wa tacala naxariis buu leeyahy wa rabbanaa wa aayaddii kalena waata wa rabbanaa rabbigana wasicta waad waasic noqotay kulla shay-in shay walba raxmatan naxariis dhinaceed baad ugu waasac noqotay wa cilman iyo cilmi baad ugu waasac noqotay macnaha waxa weeyaan naxariistaadu wax walbay qaaday way qaadi kartaayoo waasic u tahay cilmigaaguna wax walbuu qaadayoo waxba kama hoos bixi karaan wey macnaha yacni sidaa naxariistiisu u gudaweyn tahay oo cilmigiisa u gudawen yahay wax walba waa qaaday saas wey macnaha rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan halkaa wey meesha aayadda laga daliishanayo alla subxaana wa tacaala naxariis buu ku tilmaamaya bal qur-aanka iyo sunnada wuxuu noogu sheegay alla subxaana wa tacaala naxariistiisu inay ka guda weyn tahay cadhadiisa saas maana inay naxariistiisu ay ka qaalib noqotay cadhadiisa oo alla subxana wa tacala naxariistiisa ka guda weyn ciqaabtiisa ama cadhadiisa yacni naxariistaa ka guda weyn saas maana xadiista nabigana sal ly slam waa ku sugan tahay allah subxana wa tacaala boqol naxariisood ayuu leeyahay boqol naxariisood ayuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala mid ka mida ayuu dhulka usoo dejiyey oo makhluuqaadku isugu naxariisanaya halkaa yacni waalidku ilmihiisa ugu naxariisanayo xayawaanaadku isugu naxariisanayaan makhluuqu isugu danqanayo kulligeed waa hal naxariiso alla soo dejiyay subxana wa tacaala intii kaloo dhan maalinta aakhradu alla u maalinta dambe oo aakhirayuu rabbi u keydiya subxana wa tacaala inuu addoommadiisa ugu naxariisto marka rabbi subxaana wa tacala wuxuu ku tilmaaman yahay inuu sifatu araxma yuu ku tilmaaman yahay kooxaha jidka ka lumay oo alfiraqu daalla la yidhaahdo en hadda magacyahooda qaar kamid soo sheeg sheegaynay inkireen bay ka mid tahay sifatu raxma sababtay u diideenna waxay yidhaahdeen naxariista waxaa la yidhaahdaa qalbiga oo jilac qalbi jileec baa la yidhahdaa qalbigaoo jilca yani dabca turid ay gasho yaa la yidhaahdaa waxyaalahaasaa ka dhalanaya ilahay haddaan naxariis ku tilmaano taasina deed makhluuqaa iska lahaa addoommadaa lagu yaqaanay ilaahay inuu makhluuqiisa u ekaadaa ka dhalani xalku muxuu yahay marka waa inaan idhaahno naxariista lagama wado sifo ilaahay ku tilmaaman yahaye ee waxaa laga wadaa bimacnaa abaalmarin halkaasay la aadeen marka waa taxriifkaan soo marayna waa macnihii uu nasku lahaa oo laga leexiyo oo mid kaloo adugu jeebkaaga kala timid aad yani waxaw ku xambaarto ama u leexiso saas macnaha wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday wa kaana wuxuu ahaaday alla subxaana wa tacaala bilmu'miniina mu'miniinta raxiiman mid u naxariis badan yacni u naxariiste mu'miniinta u naxariista weeye alla subxaana wa tacaala wa raxmatii naxariistaydu wasicat way waasac noqotay buu rabbi yihi subxana wa tacaala kulla shayin wax walbay yani u waasac noqotay kataba rabbukum baa laydhi waa aayad kale kataba rabbukum rabbigiin wuu qoray calaa nafsihi nafsi naftiisa dusheeda wuxuu ku qoray alraxmata naxariis naxariistii waasaca ahayd ee ballaadhnayd buu alla dushiisa ku qoray macnaa waxa weeyaan allah subxaanah wa tacaala isku laasimiyey isagaa guddoonsaday inuu idiin naxariisto dushiisa naxariis haaray wey macnaa ilaana alla subxana wa tacala waxba dushiisa laguma waajibin karo isaganbaa alla isa saaray oo addoommadiisa isugu laasimiyey saas macna wa huwa alle alkafuuru midka naxariis midka dhaafidda badan wey yacni asturidda badan oo addoommada dunuubtay galeen ka qariya ka astura aan fadeexaynin alraxiimu midka naxariista badan wey alla subxaana wa tacaala iyadana alraxiimu sifada yacni magacaas sifada uu faa'iideynayo oo sifatu raxma faallaahu khayrun xaafidan faallaahu alle ayaa khayrun khayr badan xaafidan ilaaliye ahaan wa huwa isagu arxamu araaximiina inta naxariisataba ugu naxariis badan yahay khayrun xaafidan xaafidku waxa weyaan waa magac ilahay magacihiisa ka mid a xaafidka macnaha waa ilaaliye addoommada acmaashooda iyo waxay samaynayaan iyo waxay ku kacayaan iyo yuu ilaalinayaa oo macnaha wuu ka warhayaa ma mooga xaafid wey xaafid weeyaanoo dadka mu'miniinta uu jecel yahayna rabbi xumaanta wuu ka dhowraa subxana wa tacaala xumaantuu ka dhowraa wixii yacnii dhibaya wuu rabbi ka ilaaliya subxana wa tacaala faallaahu khayrun xaafidan wa huwa arxamu araaximiin arraaximiintaasi waxay faa'iidaynaysaa inay jiraan makhluuqaadku inay naxariis leeyihiin oo cid aan alla ahayn subxaana wa tacaala oo naxariis lagu tilmaami karo inay jirto baa waxaa tilmaamaysa kelimada ah alraaximiin oo inay fara badan yihiin kuwa naxariista laakiin inta naxariisata allah ugu naxariis badan subxana wa tacaala saas man inta naxariisata isagaa ugu maxaa yeelay naxariista iyagu isugu naxariisanayaanba isagaa bixiyey hadduusan isagu bixin lahayn maba inay isu naxariisteenba macnaha saas weyaan intaana wuxuu kaga hadlay sifada la yidhahdo sifat raxma sifat raxma inuu ilahay ku tilmaamaya subxana wa tacala wa qowluhu alla odhaadii subxana wa tacaala uu yidhi radia allaahu ilaahay baa ka raalli noqday canhum xaggooda dadkii mu'miniinta ahaa waraduu iyaguna raalli bay ka noqdeen canhu alle xaggiisa tanna waa sifatu ridaa waa ka raalli noqosho waa ka raalli noqosho wey yacni alla subxaana wa tacaala sifaadkiisa waxaa ka mida inuu shay ka raalli noqdo waa waxyaabaha uu jecel yahay dadka uu jecel yahay wuu ka raalli noqdaa allay ka raalli noqdeen waxay ku qanceen wixii uu siiyey markaa kadibna raalli bay ku noqdeen allana raalli buu iyaga ka noqday subxaana wa tacaala saas way macnaa marka sifaatka rabbi ee xaqiiqigaa ah bay ka mid tahay waxaana loogu sugayaa alla subxaana wa tacaala weji u qalmaa lamana leexinayo macnaha ay leedahay laga duwi maayo kayfiye iyo qaab aan u garanayno leedaho loo sheegayana ma jiro sidaa uu u sheegtay baa rabbi loogu daynayaa subxaana wa tacaala siday sifaadka kaleba ay ahaayeen macnaha saas weyaan ayb intaa wuxuu ku sheegay sifatu ridaa meelo badan bay qur-aan kusoo arortay xadiista nabiga sal ly waslam maalan waxaa ka mid a ah xadiiskii ahaa ina allaha yardaa lakum halaaan saddex buu ilaahay raalli idinka yahay subxaana wa tacaala yani idinla rabaa oo raalli idinkaga noqonaya macnaha yani yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum saasuu xadiisku ahaa inaad ilaahay keligii caabudaano aydaan cidna ugu shariig yeelin iyo in aad kitaabka ilaahay qabsashadiisa ku midowdaada aydaan isku khilaafin iyo cidda mas-uuliyiinta idiin ahee arrintiinna gacanta ku haysa inaad u naseexaysaan oo aada talo wanaagsan siisaan oo aada yacni caawisaan saddexdaa arrimood ba ilahay raalli buu idinka yahay subxana wa tacala xadiiskii saxiix muslim kusoo arooray nebiga sal lla lay waslam ka sugan ayib marka axaadiista nebiga sheekhu aayaadkan buu hadda isdaba gelinayaa laakiin wixii axaadiista ku saabsan baab gooniyu u gundi doonaa dib uu ka keeni doonaa insha allahu tacala ayib wa qowluhu alla odhaada subxaana wa tacaala uu yidhi waman yaqtul ciddii disha mu'minan mu'min ruuxii dila mutacamidan xaalo uu yahay mid u qastay dilkaa fa jazaa'uhu abaalgudkiisu jahannamo wey khaalidan xaaluya mid ku waaraya fiiha jahannamo dhexdeeda wa qadiba allaahu allana wuu u cadhooday calayhi dushiisa walacanahu naxariistiisana waa ka fogeeyey wa acadda lahu jahannama wasaa'at masiiran soo maahayd ayb yacni ruux mu'mina ruuxii dila isagoo u qastay dilkiisa yacni kas buu u dilay kama ma ah kas buu u dilay ruuxaasi abaalgudka ilaahay agtiisa uu ku leeyay waa naarta jahannama oo uu ku waarayo iyo cadho ilaahay iyo naxariistoo laga fogeeyey iyo cadaab xanuun badanoo ilaahay u diyaariyey subxana wa tacala cadaab weyn intaasaa laysu raacay ayb sifada ku jirta aayaddani waxa weyaan alla sheegay subxaana wa tacaala waa sifatu lqadab allah inuu cadhoodo oo dadku u cadhoodo uu ka mid yahay ruux mu'min ah oo dilkiisu uusan bannaanayn ruuxii kas u dilay kuwa ilaahay u cadhooduu ka mid yahay kaas inuu ilaahay cadhoodo oo sifada cadhada uu leeyahay bay aayaddu muujinaysaa macnaha ayb amaa maxaa laga wadaa wuu ku waarayaa wuu ku waarayaa maxaa laga wadaa ruuxii naf mu'mina dilo oo kas u dila ma waa ku waaraya ma xataa hadduu iimaan ku dhinto qawaacidda ahlusunna waljamaaca ay isla ogolyihin waxaa ka mid a ah, ruuxu hadduu iimaan ku dhinto tawxiid ku dhinto oo shirki la-aan uu dhinto dembi kale oo dhan oo uu ku geeriyoodo naarta ku waari maayo jannada unbuu ku dambayn doonaa dunuub waaweyn oon shirki ahayn hadduu ku dhinto ilaahay buu hoos yaallaa arrinkiisu hadduu doono alla subxaanah wa tacaala wuu u dhaafi markaasuu jannada iska geyn bifadlihi wa karamihi hadduu doonana alla subxaana wa tacaala intuu naarta ku soo ciqaabo oo naarta la geeyo oo wuxuu galabsaday iyo dembiyadii waaweynaa laga soo jaro baa jannada lagu dambaysiin doona laakiin akhiiran jannadunbuu ku dambayn doona saas macnaa waa ruuxa iimaan ku geeriyooda tawxiid ku dhinta way macnaa dembiyada waaweyn marka gaalnimo ma keenaan gaalnimo ma keenaan dunuubta waayan wixii aan shirki ahayn iyo wixii ka agdhow gaalnimo ma keenaan dayib ah, maxaa laga wadaa marka naartuu ku waarayaa macaani dhowray culimmadu yidhaahdaane waxaan hadda iska marina ugu fiican in la yidhaahdo wuu ku waarayaa waxaa laga wadaa muddo dheer buu ku jiraya luqada carabigana waa loo isticmaalaa yacni alkhuluud oo bimacnaa laga wado almukthu tawiil yani muddo dheer marka meesha aad ku jirayso wuu ku waaray waa la yidhahdaa macnaa in saas la yidhaahdo waa macno ka mida ah macaanida ay culimmadu ku fasiraan ayb wa qowluhu alla odhaadiis subxaana wa tacaala uu yidhi dalika biannahum itabacuu maa askhata allaha wa karihuu ridwaanahu waxay ahayd fakayfa idaa tawafathum almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum wa adbaarahum dadkii gaalada ahaa yacni malaa'igtu markay u timaado oo nafta ay ka qaadayso oo ay wejiyada iyo dabada ka garaacayso xaalkoodu seebuu noqon doonaa macnaha nafta markii soo bax ay ku dhahaan malaa'igtu bay nafta munaafiqa iyo gaalka iyo way carari jirkay kua kala cararaysa markaasay garaacis kala daalayaan dabada iyo wejiga laga garaacaya si naftii xoog loogu soo saaro macnaha marka daalikadaasi waxay u laabanaysaa garaacistaas daalika garaacistaa la garaacayo ee malaa'igtu ay garaacayso wejigoodii iyo dabadooda sababkeedu waxa weeye biannahum iyagu ittabacuu inay raaceen baa sabab u ah maa askhata allaha wax ilaahay ka cadhaysiiyey oo wa karihuu waxay karaahaysteen ridwaanahu ilaahay riddihiisa inay karaahaysteen wey sababka saa loogu galayo waxa weeye wax ilaahay ka cadhaysiiyey raaceen waxayna karaahaysteenoo necbaysteen wixii ilaahay raalli ku noqon lahaa waa iimaankii waa taacadii waa tawxiidkii wixii ilaahay uu jeclaa ee raalliga ka ahaa waa naceen wax ilaahay ka cadhaysiiyo oo uu necab yahayna way ku kaceen middaasaa keentay in la garaaco saasman ayb maxalushaahidku marka muxuu yahay maxalushaahidku waxa weye ittabacuu maa askhata allaha halkaa wey alla inuu cadhoodo oo sifada cadhada uu leeyahay wax ka cadhaysiiyana ay jiraan asbaab ka cadhaysiisa inay jiraan taasay macnaha aayaddu tilmaamaysa ayb wa qaala tacaala alla wuxuu ihi falamaa aasafuuna markay naga cadhaysiiyeen ayaanu intaqamnaa ka aargoosannay minhum iyo xaggooda iyagii markay naga cadhaysiiyeen baan ka aargoosannay aasafuuna kelimatu aasif waxaa la yidhahdaa laba macno way ku timaadaa murugta way ku timaadaa asifa fulaanun baa la yidhahda hebel waa murgay cadhadana way ku timaadaan halkan marka murugta lagama wado ilaahay murug laguma tilmaamo maxaa yeele qur-aankana kuma soo aroorin sunnadana kuma soo aroorin waana macno khalad laakiin qur-aanka iyo sunnada waxaa ku soo arooray alla subxaana wa tacaala oo lagu tilmaamo cadho tilmaamihiisa ay ka mid tahay saas daraaddeed aasafuuna bimacnaa aqdabuuna wey markay naga cadhaysiiyaan baan intaqamnaa minhum ayb aayaadkaasi waxay radinayaan qolyaha firaqda luntay ah baa sifada qadabka ilaahay u diiday sidii kuwii horeba ugu diideen waxay yidhaahdeen qur-aanka iyo sunnada ku soo aroortay sifadaa sheegay ee qadabka ilaahay u tiiriyey macnaha waxaa laga wadaa ilaahay wuu ciqaabayaa saas macnaa yacni cadhada waxaa laga wadaa bimacnaa wuu ciqaabayaa macnahaasay ku leexiyeen laakiin waxaa diiday aayaddanaa labadiiba kulmisayoo falammaa aasafuunaa markay naga cadhaysiiyeen yaanu intaqamnaa minhum ciqaabnay wey ma noqon kartaa marka ma dhici kartaa inaad ku fasirto aasafuunaa ciqaab aad ku fasirto oo macnaha aayaddu marka wuxuu noqonayaa falamaa aasafuunaa yaanu intaqamnaa minhum macnaha waxaa soo baxaya faasida ah macna soo baxay isma qabanaya marka wax suuroobi karaba maaha macnaha saas weyaan ayb wa qowluhu alla odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi walaakin kariha llahum bicaahahum fahabbatahum intaasna waxa weeyaan waa sifatu lghadab walaakin kariha allaahu allaase nacay in inbicaahahum bixitaankooda fahabbatahum markaasuu celiyey wuu reebay waxay ahayd munaafiqiintii low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitnata wa fiikum samaacuuna lahu hadday idin raacaanba munaafiqiintu jihaadka idiin raacaan fasaad dhexdiinna unbay ka shaqaynayan idinkay isku kiindirayaan yaani waxa weeye ciidankay fulannimo gelinayaan wax khayra idiin raaci maayaan mar haddayna khayr idiin raacanin allah idinka reebay allah wuxuu karaahaystay raacitaanka idin raacayaane ay dagaalka idiin raacayaan allah necbaystay saas daraaddeed buu idinka reebay wey macnaha markaa jeclaysanina inay munaafiqiintu idin raacaan allahbaa idinka reebay walaakin kariha allaahu allahse wuxuu nacay inbicaahahum bixitaankooda ay idiin raacaan goobaha dagaalkooy dagaalka idiin raacaan fa habbatahum markaasuu alla reebayoo uu celiyey dagaalkii iyo bixitaankiisii aaditaankiisaa laga reebay saas way macnaha marka halkanna waa sifatulkaraaha alla subxaana wa tacaala inuu wax karaahaysto tii hore cadhay ahayd soo maahan wuu ka cadhoodaa tanna wuu karahaystaa wey alla subxana wa tacala wixii xun waa karahaystaa asbaab badan buu waxyaalo badan buu alla karahaystaa oo addoommo badan buu karahaystaa oo wuxuu karahaystaa afcaal iyo aqwaal fara badan buu rabbi karahaystaa subxana wa tacala saas macna ayb wa qowluhu ilaahay odhaadi subxaana wa tacaala uu yidhi kabura waxaa weynaaday maqtan cadho cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ku weynaaday an taquuluu inaad tidhahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn yacni maxaad u leedihiin ood afka uga sheegaysaan waxaydaan adinka ka qabanayn waxaadan samaynayn maxaad afka uga dhihi alla subxaana wa tacaala wuxuu necab yahay oo weliba aad u necab yahay inaad afka ka tidhaahdo waxaadan samaynayn oo afkaagiiyo adinkaagu iskhilaafo saas man afka inaad ka sheegto waxaadan qabanaynin taasuu alla necab yahay subxana wa tacaala yacni inaad yani faantoo tidhahdo matala waa jihaadayaa waan dagaalamayaa haddana markii lagu yidhahdo war wax qabo aad qaban weyn inaad tidhaahdo yani waxa wey camal saalixaan la imaanaya waxbaan baxsan lahaa haddii haddana yani waxa weye markii aadan waxba qabanin afka ha ka sheegan waxaadan qabanin man alla subxana wa tacala ma jecla maxalushaahidka aayaddu waxa weyaan kabura maqtan cinda allah maqtiga waxaa la yidhaahdaa alghadab yani ashadd alghadab cadhada daran baa la yidhaahdaa maqtiga la yidhahda waa qadabkiibay isku macno yihiin laakiin way ka xeel maqtiga ka xeel oo waa cadho zaa'ida wey manaa cadho daran wey macnaa kabura waxaa weynaaday maqtan cadho cind ilaah agtiga waxaa ku weynaaday an taquuluu inaad tidhahdaan maa laa tafcaluuna waxaydan samaynayn yacni ruuxa muslimka waxaa la rabaa inay iswaafaqaan wuxuu afka ka sheegayo iyo wuxuu qabanayo inay iswaafaqaan oo iskhilaafin wa qowluhu ilahay odhaadiis subxaana wa tacaala uu yidhi hal yanduruuna halkana wuxuu ka gudagelayaa alla subxaana wa tacaala tilmaamihiisa waxaa ka mid a sifatu lmajii'i waalityaan imaansho inuu alla yimaa in lagu tilmaamo alla subxaana wa tacaala imaansho Ah, waa sifatu min sifaati alafcaal bay ka mid tahay min sifaati alficli bay ka mid yihiinoo sifaadka rabbi waxyaaluhu sameeyay ka mid tahay imaanshaha aayaadkii macnaha kutusayay buu hadda sheegaya marka wa qowluhu alla odhaadi subxana wa tacaala uu yidhi hal yanduruuna miyay sugayaan kuwan iimaanka lagu kari waayey miyay sugayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaado mooye ilaa an yaatiyahum inuu u yimaado mooyaane allaahu alle inuu u yimaado mooyaane fii dulalin maca dulalin yacni kuwa wax hadheeya yani kuwan iimaanka lagu kari laayahay wax kaloy sugayaan ma jiro waxay uun sugayaan inuu alla yimaado si uu addoommada u kala saaro isagoo la jirankiisa ay yihiin kuwa wax hadhaynaya oo macnaha waxa weye daruuro ah fii dulalin taasi macnaha waxaa laga wadaa maca dulalin dulalka waxaa la yidhahdaa wax kasta oo kaa sarreeya oo ku hadhaynaya dulal baa la yidhahdaa marka daruuro wax hadhaynaya baa allah subxaanah wa tacaala markuu imaanayo yaa la imaanaya lagama wado marka alla subxaana wa tacaala kuwa daruuraha wax hadhaynaya buu ku dhex jiraa macnuhu saas maa fii dulalintu bimacnaa maca dulalin waay isagoo ay la saaxiibsan yihiin maxaa yeelay sida qur-aanku inoo sheegay allah subxana wa tacala siduu qur-aanku sheegay markii qiyaamadu dhacdo yowma tashaqaqu asamaa'u bilghamaam wa nuzila almalaa'ikatu tanziilan soo ma ahayn yacni samadaa dildilaacaysa samadu markay dildilaacdo marka waxaa kasoo ka soo baxaya daruuro daruuraha imaanshahooda yaa rabbi la imaanaya subxaana wa tacaala si uu addoommada u kala saaro u kala xugmiyo dayib marka yacni fii dulalinta macnahaasaa laga wadaa hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allah inuu alla yimaado si uu addoommada u kala saaro fii dulalin maca dulalin oo min alghamaami daruura waalmalaa'ikatu malaa'igtii inay timaado may wax ma sugayaan oo waqodiya alamru arrinkii la xugmiyo mooyaane malaa'igtuna iyaduna waxay u imaanaysaa yacni meesha xugumka iyo maxkamadda lagu qaadaya way imaanayaan ama waxay u imaanayaanoo laga wadaayo suurtagalan inay tahay malaa'igtii nafta qaadaysa iyaduna waa suurtagal in laga wado macnaha calshahidku marka waxa weeyaan ilaa an ya'tiyahum allaahu inuu alla yimaado alle marka ya'tii wayajii yani imaansho tilmaamihiisa ka mid yahay imaanshuu ilaahay leeyahy marka lagu yidhaahdo oo maalintii qiyaamadu imaanaya si addoommada ugu kala xukumo ugu kala garsooro oo uu kala bixiyo macnaheedu ma aha lagamana fahmayo imaanshihii makhluuq oo kale marna ha u sawiranin leanna makhluuqa waxaa lagu yaqaanaa imaanshihiisu waxa weeyaan meel hore uu joogay intuu ka tago inuu meel kale tago makhluuq baasaa lagu yaqaanaa soo ma laakiin imaanshaha ilaahay subxaana wa tacaala qaabkuu u yaalla midaan garan karno maaha wuu imaanayaa laakiin isagaa inoo sheegtay inuu imaanayo intaasaan rumaynayna ah, imaansho waa la yaqaanaa ka makhluuqa waynu naqaanaa laakiin ka ilaahay si uu u yaallo ma garanayno laakiin waxaan qiraynaa inuu imaanayo alla subxaana wa tacaala wa kafaa intaasaa inugu filan macnaa imaanshaha ilaahayna wuxuu u imaanayaa si u qalanta alla weynankiisa iyo cadamadiisa weji u qalma buu rabbi ku imaanayaa subxana wa tacala saas wey macnaa ayb qolyahan sifaadka la dagaalamo ee diida ee qur-aanka iyo sunnada garab maraybaa iyagu waxay aayaad aayaddan iyo aayadaha la midka ah waxay ku awilaan ama ku leexiyaan macnaheeda waxay yidhaahdaan hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum ullahu waxaa laga wadaa ilaa an ya'tiyahum amrullaahi Ah, amar ilaahay baa imaanayay dheheen waxaa laga wadaa ilaahay baa imaanaya amar ilaahay baa imaanaya amar ilaahay bay meesha ku kordhiyeen marka aayadda amar ilahay yaa ku kordhiyey kuma jirte waxay ka cararayaan intaa waxaa qalbigooda markiiba ku sawirmay imaansho macnaheedu inuu yahay kii la yaqaano makhluuqu samayn jiray oo ilaahay meeshiibuu ka soo tegayaa uu joogay yacni waxa weeyaan samooyinkuu ka soo hoos marayaa yacni makhluuqii qaar ka mida ka saro maraya war waxaasi makhluuqaad baa lagu yaqaanaa ma ah ilaahay subxana wa tacaala sifaadkiisu saas maaha yacnii kayfiyada ilaahay sifadiisu ay leedahay iyo tii makhluuqay markaba isu ekaysiiyeen markaasa waxay keentay inay yidhahdaan marka aan u diidno alla subxana wa tacala sifaadkiisa macnaa shubhada oo dhan in wax alla waxaa sifaadka diiday oo dhan shubhadu meeshaasay kaga dhalatay shubhadu waxay kaga dhalatay marka horey shabaheen saas daraaddi baa waxa la yidhahdaa kullu mucatilin mushabih baa la dhahaa nin kasta oo sifa diiday sifada intuusan diidin waxaa ku dhalatay tashbiih buu kudhagyu galay markuu tashbiih sameeyey buu tashbiihiisu uga dagaalamo oo tashbiihii ugu diido buu markaa kadib sifadii o dhan meesha ka saaray ilaa marka hores waxaa u sawirmay tashbiih iyo allah subxaana wa tacaala inuu yani u ekeysiiyo makhluuqa ayb hal yanduruuna wa qowluhu ilahi odhaadii subxaana wa tacaala hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an ta'tiyahum inay u timaaddo mooyaane almalaa'ikatu malaa'igtii aw ya'tiya ama inuu yimaado rabbuka rabbigaa aw amase ya'tiya inay yimaadaan bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood inay yimaadaan mooye aayaddan u fiirsada qoladii tidhi imaanshaha ilaahay waxaa laga wadaa amarkiisaa imaanaya aayaddanoo kale maxay ku samaynayaan waxay isdaba dhigtay ma wax kalay sugayaan ma sugayaan ilaahay imaanshihiisa mooye amarkiisoo yimaada mooye aayaadka qaarkoodoo yimaada mooye ayb aayaddii haddaad tidhaahdo waxaa laga wadaa kulligeed amarka ilaahay baa imaanaya waxaa isku mid noqonaya yacni aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika isku macnay noqonaysa waa takraar aan faa'iidalahayn baa meesha ka soo baxay bal yacni waxa weeyaan rabbi amarkiisuna wuu imaan siday aayaadka qaarkood ku tuseen rabbi laftiisuna wuu imaan subxaana wa tacaala siday aayaadka qaarkood ku tuseen macnaha ayb aw yaatiya bacdu aayaati rabbika waxaa laga wadaa alle hadduu yimaado oo uu u yimaado addoommada kala bixintooda markaa iimaan layska aqbali maayo waa dhammaatay wakhtigii wax la rumayn lahaa haddii yacnii malaa'igtu ay timaado oy u timaaddo inay nafta qaadana xilligii towbad iyo layska yeeli lahaa waan rumaynayaa iyaduna waa dhammaatay haddii aayaadka iyo astaamaha waaweyn ee qiyaamada hadday yimaadaanna xilligii ilaahay la rumayn lahaa waa dhammaatay oo ruux gaal horey u ahaa markaa ilaahay waan ku rumaynaya laga yeeli maayo aayaadkaa la sheegayo marka sida xadiiska nebigu ku fasiray sal lla lay wasalam waxaa laga wadaa qoraxda soo bixitaankeeda ay ka soo baxdo dhankay u dhacdo waa astaan ka mida astaamaha yani qiyaamada mar hadday qoraxdu dhankay u dhacdo ka soo baxdo albaabkii toobadda waa la xidhay bas taas unbay sugayaan taa hadday timaadana albaabkii waa xidhan yahy markaa laga aqbali maayo iimaan baan la imaanayamana wa jaaa rabbuka alla wuxuu ihi subxana wa tacaala wa jaaa rabbuka rabbigaabaa yimid walmalaku malaggiina waa yimid safan safan xaala malaa'igtii baa laga wadaa kalaa idaa dukat ilardu dhulkii markii macnaha la burburiyo oo wajaa uu yimaado rabbuka rabbigaa waalmalaku malaa'igtiina ay timaado safan safan xaala ay safsaf yihiin ayagoo safsaf isu daba yaalla oo safo saf ka dambeeya markay malaa'igtu yimaadaan markaasay qiyaamadu dhacaysaa wey macnaha saas weyaan tanna waxa weeyaan waa imaanshaha alla subxana wa tacaala marka ya'tii rabbunaa tabaaraka wa tacaala wayajii'u rabbunaa tabaaraka wa tacaala calaa wajhin yaliiqu bijalaalatihi wa cadamatihi tabaaraka wa tacala saas wey macnaha laa nukayif walaa yani numahil walaa nushabihu walaa nucadil saasaan u daynaynaa sidii rabbi u sheegtay subxana wa tacala ayb wa qowluhu ilahay odhaatay subxana wa tacaala uu yidhi wayabqa waxaa hadhaya wejhu rabbika rabbigaa wejigiisaa hadhaya wejigii duljalaali weynanka u saaxiibka ah walikraami iyo karaamaynta u saaxiibka ah aayadka halkan wuxuu ka gudagalay inuu inoo sheego ilaahay sifaatkiisa inay ka mid tahay sifatulwajhi inuu alla weji leeyahay subxaana wa tacaala waxaa hadhaya waxay aayaddu ahayd kullu man calayha faan wax kastoo dhulka dushiisa joogaay wuu dhammaan wayabqaa waxa uun hadhi wajhu rabbika rabbiga wejigiisa wejigii duljalaali weynanka u saaxiibka ahaa wal ikraami iyo karaamaynta labadaa tilmaamoodba wejiga ilaahi baa iskale subxana wa tacaala weynaynta waxaa laga wadaa waxaan u jeedaa weynanka waxaa laga wadaa wejiga rabbi subxaana wa tacaala cadamuu leeyahay oo aad buu u weyn yahay saas way macnaa aad buu u weyn yahay ayb ikraamkana waxaa laga wadaa yacni waa maamuusidda oo wejiga rabbi wuxuu ku tilmaaman yahay in la karaameeyo oo karaamayntiisuna waxa weeyaan in la adeeco oon dembi lagula dhiiranin karaamaynta wejiga rabbi subxana wa tacala saas macnaa marka aayaddu waxay sugtay sifatulwajhi bay ilaahay u sugtay subxana wa tacaala ayb xadiiska nabiga waxaa ku soo aroray sal lay wasalam xijaabuhu nuur low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhihi mantahaa ilayhi basaruhu min khalqihi buu nabigu uri sal lay slam allah subxaana wa tacaala xijaabka u dhaxeeya isagiiyo makhluuqiisu waa nuur wejigiisa hadduu ka faydi lahaa xijaabkaas wejiga nuurka ka baxaya iyo iftiinka ka baxayaay cid walba oo uu gaadho oo makhluuqa ka midi way guban lahaayeen buu nabigu uri sal lay slm saas macnaa makhluuqoo dhanna nuurkaasi waa wada gaadhi lahaana meeluusan gaadhi karin ma jiro yacnii ishiisu meel alle meeshay gaadho oo araggiisu gaadho oo macnaha rabbi oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka midihi way guban lahaayeen wejiga rabbi subxaana wa tacaala nuurka nuurka wejigiisa ka soo baxaya daraaddii bay la guban lahaayeen saas macnaa waxaa haya oo xijaab oo asturaya nuur baa asturaya xadiiska nabigeenna wey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka yacni waxa weeyaan waa wax yani aynaan inagu sawiran karin wey qaab aynaan sawiran karaynin cadamo aynaan sawiran karaynin nuur aynaan sawiran karaynin baa rabbi subxana wa tacaala uu wejigiisa ku tilmaamay inuu leeyahay macnaha kullu shayin shay walbaay haalikun midkii halaagsamaya weeye ilaa wajhahu ilaahay wejigiisa mooyaane wax walba waa halaagsamaya oo ilaahay ka mida makhluuqaadkiisa isagu laakiin waa jiraya ayb haddii la yidhahda wejigiisaa hadhaya macnaha ma waxaa laga wadaa intiisii kalama hadhayso isaga maya saa lagama wada macnaha wejigu waa u sugan yahay alla subxaana wa tacaala laakiin wejigii mar hadduu sugan yahay oo wejigiisii uu hadhayo isagii oo dhanna waa hadhayaa way macnaha cabiridda wejiga la cabiray waa weji xaqiiqi waa weji xaqiiqiya laakiin waxaa laazim oo kolleyba kolleyba ka dhalanaysa inuu isagoo dhan rabbi subxaana wa tacaala uu jirayo macnaha waxa weeyaan markii makhluuqu dhammaada kadib ayb intaasina waa sifatu lwajhi oo alla subxaana wa tacaala uu sheegtay kitaabkiiyo sunnadana ku sugan sidaa uu iyadana u sheegtay rabbi subxaana wa tacaala bay ahlusunna waljamaaca ugu sugayaan ayaga oon yacni tamthiilinin takyiifinin diidin wa qowluhu alla odhaada subxana wa tacala halkan wuxuu hadda ka gudagelayaa inuu iyadana sugo sifatulyadayn alla subxana wa tacala inuu laba gacmood leeyahy wa qowluhu rabbi subxaana wa tacala odhaadiisuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday ibliisow an tasjuda inaad sujuuddo limaa khalaqtu waxa aan abuuray biyadaya labadeeda gacmood waxaan ku abuuray ciddaan labadeeda gacmood ku abuuray ibliisow inaad u sujuuddo maxaa kuu diiday waxaa lagu wadaa nebiyullaahi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ibliis markii layidhi u sujuud oo uu diiday wa alla wuxuu ku yidhi ma labadeeda gacmood cidda aan ku abuuray maxaad u diidday inaad ugu sujuuddo inaad u sujuuddo maxaad u diidday marka biyadaya laba gacmood buu alla sheegtay subxana wa tacaala inuu leeyahay waa aayaadka ay ashaacirada iyo yacni jahmiyada iyo meelay ka maraan ay waayeen maxaa yeelay yadda ilaahay subxaana wa tacaala waxay ku waxay u leexiyeen oo waxay dhaheen waxaa loola jeedaa yadda waxaa laga wadaa bimacna alqudra ama bimacna anicma waxaa la yidhi waxaad fasirtaan limaa khalaqtu biyadaya markaasaa waxay yidhahdeen qaar ka mid a biqudrataya labadeeda qudro oo maxay tahay labada qudro ilaahay leeyahy wax soconaya ma aha haye bal nicmana ka dhiga limaa khalaqtu biyadaya ay binicmataya oo labada nicmo ilaahay leeyahy maxay tahay aadam ku abuuray wax soconaya ma ah biyadii oo mid ah binicmatii iyo biqudratii waaba laga yaabaaba inay waxoogaa ku luqluuqi lahaayeen laakiin biyadaya bay meelay ka maraan waayeen midda kale markii ibliis ilaahay uu ku yidhi midka aan labadayda gacmood ku abuuray maxaad ugu sujuudi la'dahay haddayna laba gacmood oo ahoo sharaf uu la dheeryahay aadam makhluuqa kale uu la dheeryahay aynan ahaan lahayn ibliis wuxuu xujaysan lahaa oo anigaba ilaahu soo qudradaada maaday igu abuurin hadday masaladu qudro tahay ibliis marka la yidhaahdo maxaad ugu sujuudi la la'dahay midkaan labadayda gacmood ku abuuray hadduu macnuhu yahay qudro yahay oo ibliissoo qudrada ilahay laguma abuurin isaga laftiisa sooma dhaheen oo aniga maxaad igu abuurtay allow soo qudradaada maaday igu abuurin marka waa fadiilo dheeraad oo nebi aadam loo sugayo oo ibliis markaa uuna lahayn saas way ibliis ma haysto labada gacmood rabbi subxana wa tacala laguma abuurin waa abuuris khaasoo nebi aadam rabbi u sugayoo labadayda gacmood baan ku abuuray buu rabbi leh subxana wa tacala marka laba gacmood oo xaqiiqiya oo rabbi cadamadiisa iyo weynankiisa u qalmuu leeyahay saasaa loo sugaya macna waxaa sii adkaynaya oo sii xoojinaya axaadiista nebiga waxaa ku soo arooray sal lla lay wasalam yacni waxa weeyaan inuu rabbi fara leeyahay subxana wa tacala inuu fara leeyahay faruhu macnaha waxa wey gacmahaa siile xadiis saxiixa bay ku sugan tahay yacni waxa weeyaan oo saxiixaynka iyo keyrkoodba ku jira taasi marka waxay muujinaysaa rabbi subxaana wa tacaala inuu gacan xaqiiqiya leeyahay qudrana aan lagu leexin karin nicmana aan loo leexin karin macna wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi yadullaahi ilaahay gacantiisu maqluulatun waa mid la celiyey waa mid la laabay oo laga laabay waxbixinta bixinta ha la laabo aydiihim gacmahooda ha la laabo ama hullatu waa la laabay eydiihim iyagaa gacmahooda la laabayoo wax bixinta iyo yacni deeqsinimada iyo khayrka laga laabay wa lucinuu waana la lacnaday bimaa qaaluu waxay yidhaahdeen daraaddeed baa loo lacnaday naxariista ilaahay baa laga fogeeyey yahuud yahuuddu niman edob daran bay ahaayeeno aad ilaahay subxaana wa tacaala u aflagaadeeya siday rususaba u aflagaadeeyeen hadda kutubtooda ay hadda sheegtaan aflagaado fara badan baa ku taalla oo rususha ilaahay subxaana wa tacaala iyo yani ay aflagaadaynayaan saas manaa maalan waxa weeye nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaam ay leeyihiin manaa waxa saaxir buu ahaa oo kale iyo nebi luut calayhi salaam oo ay leeyihiin gabadhiisii buu la seexday oo kale iyo wax qashin oo noocaasoo midhan baa ku yaalla yahuud aflagaadadaa lagu yaqaanaa niman xishooda ma ah alla subxaana wa tacaala xataa aflagaadadooda waa ka baxsan wahay waxay yidhahdeen ilaahay gacantiisu luquntiisay ku xidhan tahay oo saasay u laalan tahay waxay ka wadaan ilaahay waa bakhayl wax ma bixiyo saasay ka wadaan weligaa nimanka afka adag arki maysa yahuudda ayib alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu abaalguday ghullad aydiihim ayagaa gacmahooda la laabay hullad aydiihim macnaheeda habaarna waa laga dhigi karaa khabarna waa laga dhigi karaa waxay noqonaysaa iyagaa gacmo laaban saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa bal xaqiiqadu ay tahayba yahuud bulsho ka bakhaylsan adduunka ma jirto yahuud bulsho ka bakhaylsan hadda adduunka waa nimanka ugu qanisan way ugu xoolo badan haddana hay-ado yuhuud ahoo socdo oo dad wax taraya weligin miyaad aragteen hay-ado yuhuudoo wax fasaadinahaya un waa la arkay laakiin waa hay-ado yuhuudadoo samafal u socda weligan maynaan arag la arag hay-ada kristanoo samafal baan samaynaale dantay doona ha wateen laakiin hay ado yuhuuda lama hayo waana nimanka adduunka ugu xoolo badan way hullat aydihintii baa ku dhacday gacmahoodii baa laaban saasaa loo hayaa macnaha ayb wa lucinuu bimaa qaaluu naxariista ilahi baa laga fogeeyey waxay yidhaahdeen daraaddeed baa looga fogeeyey bal yadaahu waa loo jawaabay marka alla wuxuu ugu jawaabay aflagaadadoodii gacantiisa laaban markay dhaheen waxaa layidhi bal iskaba dhaafsaa maha arrinkuy yadaahu labadiisa gacmood alle mabsuutataani waa fidsan yihiin waa laba la fidiyey yunfiqu wuu bixinayaa kayfa yashaau siduu doonuu alla wax u bixinaya subxana wa tacala hadalkani wuxuu ku yimid inay dhahaan ilaahay gacantiisu waa laaban tahay wuxuu ku yimid waxay dhaheen haddaysan gacantiisu laabnayn muxuu hebelna wax u siiyey hebelna u qadiyey muu dadka ka simo muu dadka wada dharjiyo hadduusan macnaa muxuu uu haystaaye muxuu qaarna u siiyey qaarna uga qadiyey marka waxaa lagu yidhi ilahay gacantiisu waa fidsan tahay amaa muxuu hebelna u qadiyey hebelna u siiyey yunfiqu kayfa yashaa siduu doonuu ilaahay u maamulaa oo ciduu doona wax u siiyaa ma idinkaa la maamula yaa ilaahay subxaana wa tacaala odhan kara maxaad saa u yeeshay siduu doonu rabbi xuu bixin subxana wa tacala marka bal yadaahu mabsuutataani waa laba gacmood bal qudrataahu mabsuutataani ma aqbalayso nicmataahu mabsuudataanina ma aqbalayso yadaahu waa laba yadoo xaqiiqiya oo alla leeyahay subxana wa tacala saas wey macnaha xadiista nebiguna sal ly slm saasay kusoo aroortay bal waxaa ku soo arooray kiltaa yadayhi yamiin labadiisa gacmoodbu waa midig alla subxana wa tacala Ah, makhluuqa waxay leeyihiin laba gacmood oo midna midig tahay midna bidix tahay oo midda midigtii ka xoog badan tahay midda bidixdaa soo saas maa laakiin rabbi subxaana wa tacaala labadiisa gacmoodba sida xadiiska nebiga ku sugan wuxuu yidhi labaduba waa midig macnaa waa isku xoog wey macnaha bidix ma leh alla subxana wa tacaala saas macnaa bidix ma laha axaadiistu marka waxayba sii cadaynaysaaba labadii gacmood inay isku awood yihiin bayba sii fasiraysaaba axaadiista nebigu sal ly slam marka inuu macnuhu laba yad laba gacmoodoo oo xaqiiqi ay yihiin baa meeshaa ka muuqata macnaha ayb wa qowluhu alla odhaadii subxana wa tacala uu yidhi halkaana sifatulyadi baan kaga soo baxnay oo iyadana aayaadkaa uu ku tilmaamay wa qowluhu rabbi odhaadii subxana wa tacala uu yidhi wasbir sabir nebiow lixukmi rabbika rabbiga xukumkiisa ku sabir xukumka alla subxana wa tacaala maxaa yeele fa inaka adugu biacyuninaa yacni waxaad ku sugan tahay ilaalada indhahannaga indhaha nagaa lagugu ilaalinaya way macnaa ayib biacyuninaa ba-da ku jirta musaaxabaa la yidhahdaa luqada carabiga waxaa loo isticmaalaa shaygu markuu kula jiro oo kula socdo oo uusan kaa maqnayn baa loo isticmaalaa musaaxabaa la yidhahdaa macnaheedu waxa weeye aayaddu yacnii sabir oo xukumka rabbi uu adkayso ama ha noqdo xukumka sharciga ama xukumka kowniga ah maxaa yeelay yacni indhahanaga baan kugu ilaalinaynaa oo kula jira wey macana indhahanaga kula jiro waa ku ilaalina kuwardeenina wey macana ayb qolyahan sifaadka diida oo sida ashaaciradoo kale baa waxay yidhaahdeen biacyuninaa waxaa laga fahmayaa fa innaka biacyuninaa daahirka laga fahmayo waxa weeyaan ishannadaad ku dhex jirtaa ishannadaad ku dhex jirtaa macnahaasi macno aayadda laga fahmayo ma aha daahirka aayadduna macnaha ma faa'iideynayo leanna luqada uu qur-aan kusoo degay waa luqada carabta carabtuna kelimada tabtanay u isticmaashaa sidan hadda ay meesha u taalay u isticmaali jireenoo fulaanun bicaynaya bay yidhahdaan ama fulaanun bicaynii wa fulaanun biqalbii saasay dhahaan waxayna ka wadaan markaa hebel ishaydaa la jirta macnaha waan ilaalinayaa hebel qalbigaygaa kala jiro qalbigayga kama baxo fulaanun biqalbi lagama wado marka hebel oo dhan baa intuu soo kacay buu qalbigayga dhex degan yahay ma jirto waxaas lagama wado marku ay leeyihiin fulaanun bicaynaya hebel baa intuu jidhkiisii soo kacay buu ishayda dhex degan yahay waa yacni macnaa khalad oo ay ka fahmeen waay markaasaa waxay ku leeyihiin idinku waxaad tidhaahdeen nusuustayaan laga duwin macnaha laga fahmaya daahirka ah haddana biacyuninaa baad macnihii daahirkaad ka leexiseen ood awisheen oo ah biacyunina maxay faa'idaynaysaa biacyunina waxay faa'idaynaysaa bay dhaheen alle daahirka in aad ay noqoto ishannadaad ku dhex jirtaa macnahaasi waa macno uun cajamka fahmi kara dadka macnaha waxa weye cajamka luqada carabiga ka fog baa macnaha fahmi kara laakiin carabtii luqada isticmaali jirtay qur-aanku luqadooda ku soo degay oo asaaliibta noocan isticmaali jirtay waxay u isticmaalaan macnaha waxa weye ishanadaa kula jirta ishanadaa kula jirta oo waan ku ilaalinaynaa oo waan ku waardiyeynaynaa oo taasay macnaha u isticmaalaan waana midda laga wado waa lagu xifdinaya wey macnaha allah subxaana wa tacala marka indha loo sugo ayay aayaddu faa'iidaynaysaa ayib wa xamalnaahu waan xambaarnay buu rabbi yihi subxaana wa tacaala waxaanu xambaarnay nebiyullaahi nuux calayhi salaam calaa daati alwaaxin calaa safiinatin doon baan ku xambaarnay daati alwaaxin oo alwaax u saaxiib ah waa dusurin iyo mismaaro masaamiirta way macnaha alwaaxda isku haysa baa dusurta laga wadaa calaa daati alwaaxin mid alwaaxu saaxiibaan ku xambaarnay waa dusurin iyo masaamiir midaasoo tajrii soconaysa biacyuninaa waa tii horoo kaleeto biacyuninaa indhahanaga ilaaladooda iyo la saaxiibidooda ku sugan jazaa'an abaalmarin daraaddeed liman cid la habaalmarinayo kufira yacni la kufriyey yacni cidda kufriday baa la abaal marinaya macnaha ama jazaa'an abaalmarin baan saa u yeelay halaaggaa qowmkiisa la halaagay liman cid la abaal marinaya kaana ahaaday kufira mid lagu gaaloobay nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo waxaan dhihi laha nabiyullaahi nuux calayhi salaam oo lagu gaaloobay baa abaalgud waxaa looga dhigay qowmkiisa in la halaago oo la baabi'iyo saas macna ayib macalushaahidku marka waxa weeyaan tajrii biacyuninaa doontii waxay socotaa rabbi indhihiisa oo la jira ilaaladiisa bay ku socotaa saas w macnuhu marna laga fahmi maayo luqada carabigana isticmaalkeedu ma aha in uu yahay doontii indhahanagay ku dhex socotaa macna laga fahmi karo maaha isticmaalka luqada carabigana ma aha laakiin dadka cajamka ah ee luqada yacni ay barashada ku tahay waa laga yaabaa inay isyidhaahdaan daahirku amuu keeni karaa indhahay ku dhex socotaa laakiin carabta luqadeedu saas ma aha qur-aankuna wuxuu kusoo degay luqatulcarab buu kusoo degay macnaa almuhim waxaa laga wadaa ba'du waa musaaxaba waxaa laga wadaa tajri way soconaysaa doontaasi biacyunina masxuubatan binadarina biacyunina wey macnaa ayadoo lala saaxiibiyey fiiro aanu indhahanaga ku fiirinayn oo fiirada indhaha lagu fiirinayo waxaa ka dhalanaysa ilaalo in la ilaaliyo in la waardeeyo ila doontii waxa weeye dhulkii oo dhan oo biyo wada noqday bay ka sarraysaa marka allah xifdinaya allah ilaalinaya allah la jira allah la socda yacni waxa weeyaan ma lumayso iyaguna ma dayacmayaan saasaa laga wadaa macnaa tajri biacyunina jazaan liman kaana kufir ayb wa alqaytu calayka maxabata minii walitusnaa calaa caynii labadaaba labadaa aayadoodba labaduba waxay sheegeen indhay sheegeen rabbi u sheegeen subxana watacaala ayb indhay u sheegeen aayadda saddexaad waata iyaduna wa alqaytu waan riday buu rabbi yihi subxana wa tacala nebi muusaa lala hadlaya wa alqaytu waan riday calayka dushaada waxaan ku riday muusow maxabbatan jacayl oo minii aniga xaggay ka ahaatay walitusnaca iyo in lagu sameeyo lagu tarbiyeeyo lagu koriyo calaa caynii ishayda in lagugu koriyo ishayda macnaha waa tii horoo kaleeto saas macnaha yacnii ilaaladayda dhowridayda aragtidayda in lagugu koriyo oo macnaha waxa weeyaan maadaama gurigii fircoon lagu koriyey oo fircoonkii cadowga baa koriyey korintaa la korinayo alla subxaana wa tacaala baa ka warhaya allah ilaalinaya allah arka allah indhihiisa kula jira wuu la socdaa saas way macnaha marka aayaddu waxay sugtay rabbi subxaana wa tacaala inuu inuu indhaleeya ayb calaa cayni walitusnaa calaa cayni maxabada dushiisa lagu tuuray nabiyulahi muusa calayhi salaam waxay ahayd alla subxaanah wa tacaala cid kastoo aragta inuu jeclaysiiyo saas daraaddeed haweenaydii fircoon markay aragtaybo isha ka qaadayba way iska jeclaatay markaasaa waxay tidhi laa taqtuluuhu casaa an yanfacanaa aw nattakidahu waladan hadilina bay tidhi sidaasuu ilahay nebiy llahi muuse calayh salaam ku badbaadiyey jacayl baaba dushiisa la saaray ba mana ruuxii arkaba inuu iska jeclaado walitusnaa calaa cayni wey marka hadda maxalu shaahidka aan u jeedno macna ayb su-aal baa marka la isweydiinaya labada aayadoodee hore siiqada ay ku yimaadeen waa jamac indha badan bay tilmaameen acyuninaa waa jamac aayaddan dambena waxay ku timid siiqat lifraado waa mufrad caynii bay ku soo aroortay hal il bay marka iyaduna tilmaamaysa seeba marka lagu jamcinayo horta sida ay u badan yihiin culimmada islaamku khaasatan culimmadii salafka rag badanna ay caddeeyeen oo sheegeen sida maalan cuhmaan addaarimi oo kale ninka la yidhaahdo ibnu khusayma kitaabkiisa maalan kitaabu tawxiid oo kale sheekh islaam ibni taymiya xataa ninka la yidhaahdo abulxasan alashcari abubakr albaaqillaani kulligood siday caddeeyeen waxay yidhaahdeen rabbi subxaana wa tacaala laba indhood buu leeyahy laba indhood inuu leeyahay waxaa loo deliishadaa ay daliil uga dhigeen xadiiskii nebiga sal lla ly wasalam ee ku saabsanaa ninkii la odhan jiray dajaal rasuulku wuxuu uhi sal lla ly wasalam yacni innahu acwar wa ina rabbakum laysa biacwara ninka la yidhaahdo dajaal waa il buu la'yahay labadiisa indhood mid buu la'yahay sida aad ku kala garanaysaan ilaan rabbinimuu sheeganayaa soo ma haddii uu wax kasta idinka qarsoomaan waxaan idinka qarsoomaynin rabbigiin malaa ee labadiisa indhoodba waa fayow yihiin waay laakiin ninka la yidhahdo dajaal isagu labada indhood mid buu la'yahay waa astaan cad marka nin walba iska garan kara waa xadiiskaasaa waxaa laga qaatay rabbi subxaana wa tacaala inuu laba indhood leeyahay maxaa yeele acwarka waxaa la yidhahdaa midka halabada laba indhood leh oo labadooda mid ka maqan tahay rabbina subxaana wa tacaala taasaa laga anfiyey taa macnaheedu waxa weye laba indhood buu rabbi leeyahy subxana wa tacaala ayib labadan aayadood see la odhanayaa marka horta labada aayadoodee hore waa isku midoo jamac bay ka dhigeen jamacana waxaa la yidhaahdaa wixii laba ka badan aayaddan dambena mid bay ka dhigtay aayadda dambe iyo labada aayadood isma diidayaanoo aayaddan dambe mufradkeeda waxaa la yidhahdaa luqada carabiga ah waa mufradun mudaaf mufradku markii nakiro loo idaafeeyo yufiidu alcumuum baa la yidhahdaa jamacu la mid yahay caynii may nakirayaana dhihina markii loo macrifo loo idaafeeyade mufradka markii macrifo loo idaafeeyo cumuum buu faa oo jamacu la mid noqdaa ah, yani kutubta usulfiqiga iyo culumta yani culumtooda lagaga hadlaa taas labadii saddexdii aayadood baa marka isku mid noqone waxay noqonaysaa kulligood inay faa'iideeyeen bimacna aljamac waxaa inoo imaanaysa see laysu waafajinayaa xadiiskii sheegaya labada indhood iyo aayadahan sheegay laba indhood wax ka badan oo jamaca sheegay see laysu waafajinaya laba weji mid baa laysku waafajin karaa in la yidhaahdo jamaca aqaluhu hnaani waana macruuf luqada carabiga yani waxa weye qaar baa qaba carabta qaar baa saa u isticmaali jiray jamaca wuxuuba ka bilowdaaba laba laba iyo wixii ka badan baa jamac la yidhahdaa isma diidayaan markaa soo ma aayadihii jamac bay sheegeen laakiin jamaca laba unbaa laga wadaa sida xadiisku caddeeyey labadana jamc waa loo isticmaalaa siiqatuljamc waa loo isticmaalaa oo carabta way u isticmaali jirtay saa waa lagu jamcin karaa macnaha kale lagu jamcin karo waxa weye biacyunina waxaa loo jamciyey iyagoo laba ah haddana waxaa loo jamciyey litacdiim waa weynayn la weynaynaya wey macnaha shaygu isagoo mid ah in la jamciyo qasadka loola yeedayahay in la weyneeyo iyadoo ah iyadana luqaadkao dhan baaba loo isticmaalaaba inaad tidhaahdo adoo keligaa ah annaga annagaasaa yeelay soo lama dhaho waana keligaa annagaasaa yeelay yani naxnu inaad isticmaasho waa caadi waa luqaadka waa la isticmaalaa marka biacyuninaa jamacba ha ku soo aroortay ee labaa laga wadaa sababka loo jamciyeyna waa litacdiim waa weyneyn ilaahi subxanah wa tacaala indhihiisa la weyneynayo saas daraaddeed baa loo jamciyey inaasa macnaha lagu jamcin karaya hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wcala alih w saxbi waslem